فانصب أبدا تقول جاء ما عدا محمدا وما خلا عمرا وليس أحمدا وغير إن جئت بها مستثنيا جرد على الإضافة المستولية وراءها يحكم في إعرابها مثل اسم إلا حين يستثنى بها وإن تقل haddaad tidhaahdo laa rabba rabbi lanaa annaga nooma ahanin ama mawjuudun ila allaahu ilaahay mooye farfachu god lafduljalaalaha warfac waxaa kalood godaa maa ka jaraa socday majaraahu makaanu socodkiisa wansib waxaad nasbisaa idaa maa qudima kolkii la hormariya almustathnaa mustathnihii oo mustathnaa minhuga laga soo hormariyo istitnaaha god taquulu waxaad odhanaysaa isaga oo soo hormaray hal ila alciraaqa ciraaq mooye miyuu ahaaday maqnan meel lagu kaaftoomo waxaynu ku soo jiray kitaabkii mulxat licraab gaar ahaan waxaynu soo maraynay mafaaciishii ama mansuubaadkii waxaa inoo dembeeyey istinihii waxaynu u qaybinay istinaha saddex masale inuu yahay waxa laga hadlayo waxa uu yahay ma ismiga mise waa ficil mise waa xaraf saddex nooc buu noqday waxaanu nidhi aadaadkiisu waa imisa sideed buu noqday kolkii siwan laga jaro luqooyinkeeda waxaynu soo maray waa maxay xukunka mustathnuhu waxaynu istihnuuhu waxaynu nidhi waxaa loo kala qaybin afar nooc hooyada baabka oo ilaa ah iyo wixii ka dambeeya darsigeennu maalintii dhaweyta wuxuu ahaa oo keliyaha un ilaa ismiga istinaha ah ee daba dhacay ilaa ee aadaadka lagu soo reebay ilaa uu yahay waxaan u qaybinay saddex nooc xaaladda koowaad inuu yahay kalaamku kalaam taam ah maxaa laga wadaaba inu nidhi hadalku waa inuu hadal taam a yahay waa inuusan u baahnayn waxa ka dambeeya muujab waa inuu hadalku yahay baynu nidhi muujab maxaa laga wadaaba inu nidhi nafyi iyo wax shabahay waa inuusan gelin istifhaam adigu kalaam tam oo muujaba waxaa laga wadaa istinaha mustathnaa minhugiisii wuu sheegan yahay nafyi iyo wax shabahaana midna ma gelin marxalada iyadaa xukunka istinaha la siiyey muxuu ahaa waxaanu nidhi waxaa waajiba in la nasbiyo ama mutasil ha ahaado ama munqatic ha ahaado isnaha istinaha mutasil iyo munqatic waxaa la yidhaahdaa baynu nidhi istinaha iyo mustathnaa minhugu markay isku nooc yihiin waa mutasil markay kala gaar yihiinna waa munqatic qama alqawmu ilaa zaydan wa mutasil qaama alqawmu ilaa ximaaranna waa maxay waa munqatic xaaladda koobaad waa taasaynu nidhi yajibu nasbuhu xaaladda labaad waxay ahayd ilaada waxa ka horeeya inuu yahay hadalku hayru tam iyo hayru muujab tamna ma aha muujabna ma aha istihnaa milmigii ma sheegano nafyi iyo wax shabahabaa galay maxaa lagu samaynayaa baynu markaa istithnaa la waxaa laga dhigayaa baynu nidhi qori qalalan istithnihii markaa waxaa la icraabayaa uun mustathnaa minhugu waxa uu doonahayo unbaa la icraabayaa bas waxaanu nidhi istithnaaha magaciisa waxaa la yidhaahdaa mufaraq mufaraq waxaa laga wadaa istithnuhu waa caamil macmuulkii ka dambeeyey buu diyaar yahay inuu ku camal falo la waxaa laga soo qaadayaa qori qalalan waxba ma tarta marka mulaqaatun laa camala laha baa la yidhaahdaa xaaladda saddexaad waxaynu nidhi hadalku waxaa ka horeeya iyada waa tam laakin waa hayru muujab bimacnaa mustathnaa minhu wuu sheegan yahay nef iyo wax shabahabaa ka hormaray maxaa lagu samaynayaa baynu nidhi waxaa lagu samaynayaa baynu nidhi marka isaga waa meeshu ugu dambeeyey mxukunka uu sheekhu uu ka hadlayay baydadka aynu maalintii dhaweyto aynu soo maray istinahaas icraabka waxaa lagu raacin uun mustathna minhuga waa laga bedelahayaa sidoo kale waxaa kuugu bannaanayd in la nasbiyo oo lagu nasbiyo maxay istinaa minhu inuu yahay lagu nasbiyo inagoo hadalkaa masalada kala qaadnay hadalkaa isaga ah buu maanta wax ka soo noqonhayaa labaa kuugu bannaanayd oo maxay ahayd istinaa minhu in lagu nasbiyo iyo in la bedelo soo ma ahayn waa la bedelayaa oo keliya laakin mustanaa minhu kuwa banaana waa calaa ra'yi sheikh kolka la fiiriyo taa isagoo ka hadlayabaa wuxuu yidhi wa in taqul haddaad tidhaahdo laa rabba rabbi lanaa nooma ahaanin hadalku saasuu sax ku noqonaya mawjuud kolka la yidhahda laakiin waa cillada hadda uu raadinayo mawjuudun mid jooga ma ahaanin ila allahu ilaahay mooye haddaad saa tidhaahdo ood ku hadasho farfachu god damiirku wuxuu u noqonayaa lafduljalaalaha allah ah maxaa kaloo kuugu banaan nasba soo ma ahayn ha nasbinin buu ku leeyahay warfac waxaa kalood godaa maa jaraa midka dureersaday majraahu makaanu dureerkiisa mas'alo walba oo mas'aladaa lamid ana xukunkaa kula dhaqan musanifku beytkan wuxuu kaga hadlayaa waxaa jira masaladii aynu ka soo baxnay masaladii aynu ka soo baxnay oo ahayd hadalku markuu yahay tam laakiin hayru muujab ah laba xukun baa kuugu banaanaa soo maahayn istithna iyo bedel mar waxaa jirta bedelku suurtagal uusan ahayn suurtagal uusan ahayn ayaa jirta laakiin waa la rafcinhayaa maxay ku kala bedelan yihiin bedelku soo marfuuc ma ahayn maya bedelku wuxuu ku xidhnaa uun mubadelu minhuga hadduu mubadelu minhuga yahay marfuuc marfuuc buu ahaa bedelkuna mansuub hadduu yahayna mansuub buu ahaa majruur hadduu yahayna majruur buu ahaa xaaladii marka way isbedeshay iraabkii saddexda ahaa halun baa kuugu banaanaanhaya oo waa maxay waa markuu yahay marfuuc markuu yahay wey weliba wamaca dalika marfuuca xataa markuu yahay kuma rafcin kartid bedeliya hadda laga bedelayo mustathnaa minhuga laakiin waxaa lagu rafcinayaa hadda rafco rafcahaasoo laga bedelaya mustathnaa minhuga ma aha bal ilaada iyo ismigeeda ilaada iyo ismigeeda masaladani waa rakiiko masaladani waxa weeye ilaa oo xarful istinaa baynu soo maraynay soo maaha istinuhu hadda wuxuu noqday la laana waa lalati linafyi ljinsi maxay samay jirtay lallati linafyi ljinsi tansibu lisma wa tarfacu lkhabar soo ma ahayn ina iyo walaalaheed soo ma ahayn daba saa darteed istinuhu markuu noqdo lalati linafyi ljinsi oo baabkan baabka ku xiga ah istinihii wixii kuugu banaanaa ilaa ahaa ilabada xukunaha uu isbedelayaa midbaa booska ka baxaya sababtu waxay tahay mubadelu minugu hadda wuxuu noqday mubadelu minugu hadda wuxuu noqday ismigii laa ismiga laana waa mansuub ismiga laa waa mansuub mansuub marka la leeyahay waa mansuubun lafdan amaa maxalka asalka marka la fiiriya laa ismigeedu muxuu ahaa marfuuc oo sidee marfuuc ku ahaa waa min nawaasikh alibtidaa asalka ismigeedu marka muxuu ahaa mubtaduu ahaa mubtadihii bay nasakday markaasaa waxay ka dhigtay isman lahaa xukunkii mansuub ee marfuuca mubtaduhu lahaana way ka bedeshay markaasaa waxay u bixisay xukunkii ay saartay waa mansuub magaciina way ka beddeshay isman lahaaba marka noqday saa darteed waxaa tacadur noqday in laga bedelo ismigeedii in laga bedelo saa darteed hadda waxaa laga bedelayaa iyada marka lafteeda iyo ismigeeda oo iswata labada maxalkoodaa laga bedelayaa maxalkuna marka muxuu ahaa marfuuc buu ahaa marka waxa laga bedelayo waa maxalka marfuuca laakiin lafdigu hadda marka la fiiriyo mansuub weeye marka musanifku wuxuu leeyahay lafdiga mansuubka ha ku daganin oo ha ka bedelin oo ila allaha ha odhanin ee maxaad odhanaysaa ila allahu ila allahu marka haddaad tidhaahdo waa bedel lakin waxa laga bedelay waa maxalkii iyada iyo ismigeedii laakin haddii la nasbiyo waxa laga bedelaya markaa muxuu noqonayaa iyada ismigeedu noqonaya lagama bedeli karo markaa isaga waxaa loo bedeli waayey istinuhu wuxuu qabaa macno tikraar soo celcelin buu qabaa istidniya haddii hadda la soo celiyo oo la yidhaahdo laa rabba ila allah haddii la yidhaahdo waxay noqon laa rabba lallah rabbi ma jiro macnuhu wuxuu soo bedelay isu bedelayaa ilaahna ma jiro miyuu isu bedelahayaa lianna iyada kolka hore macno tikraar istidnaha lahaa iyadiina naafiya nafyiga marka nafyi kolkuu galo muxuu isu bedelayaa ibaat buu isu bedelahayaa nafyigii markii hore ilaah ma jiraahba haddana nafyi kala galay soma jeedin walidaalika saa darteed waa halkaa masale masaladuna baabkan ma ahe waa baabka soo socda marka waa rakiibka masaladani intaasuu musanifku ka hadlaya masaladan iyo waxa lamidkoo dhan halkaasaad marinaysaa waa goorma laakin waxaanu nidhi waa markuu bedelkii tacadur noqdo hala bedelan isla ogeyn soo kolkuu bedelkii tacadur noqdo waa la godayaa waxa lagu godayana waa maxay waa ismiga ilaa ismiga laa maxalkeeda laga bedelayaa wain taqul haddaad tidhaahda laa rabba rabbi nooma sugnaanin lanaa annaga ila allahu ilaahay mooye mawjuud baa khabarkii meesha ku jira mawjuudun laa rabba mawjuudun ila allah haddaad tidhaahdo farfachu god lafduljalaalaha warfac waxaad goodaa maa jaraa majraahu makaano dureerkiisa waxa socday wansib waxaad nasbisaa idaa qudima markii la hormariyo almustathnaa mustathnihii oo laga hormariyo mustathnaa minhugi taquulu waxaad odhanaysaa hal ila alciraaqa ciraaq mooye miyuu ahaaday maqnan meel lagu kaaftoomo musanifku weligiiba ciraaq ka dhex bixi maayo maruu qardaafo keeno oo tuul xaafaddii baqdaad ku tiileya maruu webigii furaad keeno maruu qasrigii keeno maruu meeshiisii keeno leannu isaga ciraaqi ahaa xariiri musanifku baabkanna waa maxay baabkanna sidii oo kaleeto waa istitne istitnihii baa istine kale laga soo reebahayaa horey waxaynuu soo maray mustatnaha iyo mustatnaa minuga marka la fiiriyo xukunkooda ilaa hadduu daba dhaco saddex marxalaan uqaybinay soo ma ahayn mar waa la nasbin jiray ama mutasil ha ahaado ama munqatic ahaado marna nasbe iyo bedel baa kuugu banaanaa hadalkana waa la kala qaadayay inuu taam yahay iyo inuu muujab yahay iyo inuu taam usan ahayn iyo hayru muujab inuusan ahayn xukunkaa marka la siinhayay waa marka uusan mustathnuhu mustathnaa minhuga xagga hore ka soo marin weeyaan xukunkaa marka la siinayo laakiin hadduu mustathnaa minhugii istinihii xagga hore ka soo maro xukunkii wuu isbedelayaayo xukunkii saddexda aan u qaybinay wuu isbedelayaa yajibu nasbuhu markii hore waxaynu soo marray mar yajibu nasbuhu marna nasbahaasi jaa-is buu ahaa bedela wuu kugu banaanaa marna leeda waxaa laga dhigi jiray mulaqaatun laa camal lahaa saddex marxalo bahayd hadda hal marxalo unbay unbaa booskiisu bedelayaan waa goorma laakin mustathnaa minhu hadduu istinihii xagga hore ka soo maro mithaal wuxuu musanifku ku mithaaliyey hal ila alciraaqa maqnan asalka kelmaddu maxay ahayd hal maqnan lanaa ila alciraaq kaaftoon ma noo sugnaaday ciraaq mooye mustathnaa minhugu marka waa maxay waa maqnan istitnihiina waa maxay waa ciraaq aadaatulistitnuhuna waa maxay waa ilaa maxaa la isla ogeyn marka bacda ilaa hadalka daba dhacay inuu taam yahay muujab ah ama taam keligii a yahay ama muujab keligii a yahay hadda hadalkani marka waa maxay hadalkani waa tam laakin waa غayr muujab sababtu waa maxay maxaa galay istifhaam istifhaamkuna waa maxay istifhaam inkaari ah weye <laughs> waxaynu yidhi muxuu shabahaa nahyiga xukunkii hore marka waa isbedelay oo markaa waxaa la isla ogaa mulaqaatun lacnalahaba laga soo qaadaya soo ahayn saa hadduu mustanaa minugu marxalada iyadaa xagga hore soo maro waxaa waajib noqonaysa istinihii in la nasbiyo wax kaloo lagu samayn kara ma jiro wansib waxaad nasbisaa idaa maa qudima markii lasoo hormariyo almustanaa mustanihii oo mustanaa minhuga laga soo hormariyo taqulu waxaad odhanaysaa hal ila alciraaqa ciraaq mooye miyuu noo sugnaaday maqnan makaan lagu deeqtoomo meel lagu deeqtoomo ma jirtaa ciraaq mooye kelmadii aynu soo maray ee laa rabba ila allah waa kolka la icraabahayo icraabkeedu xoogaa waa yar mushkil laadu waxaan isla ogeyn xarful istidna soo maaha laada waxaad odhanaysaa waa naafiyatu liljinsi tacmalu camala ina tansibu lisma wa tarfacu lkhabar rabba fii maxali nasbin ismuha mabniyun cala alfatxi waana ayo waa cinda albasriyiin bas laakiin cinda alkuufiyiin warkaa iyagama qabaan saasaad u ciraabaysaa markaad u ciraabayso halkaa waxaa ku dhammaaday hooyadii baabka oo ilaa ah marxalo walbo ay leedahay toddobadii kalaa soo hadhay ilaa adaat lstina allah mstna miri marfuc calaamatu rafci damatun daahiraة fi akhiri kaasi de waa waa ciyaal habargaratay weeyaan basriyiin bas way khilaafsan yihiin lannahu maxalkeeda la isku hayaa asalkeedii wuxuu ahaa weligeeday soo gelaysaa laa ilaaha ila allahu waa isku mid laa raba ila allahu ila allahaba kuugu banaan lakin musanifku taa u diidan yahay taa u diidan yaha leanna kuufiyiintaa banaynhaya basriyiintu ma qabaan laa ilaaha ilaahada ismigeeday ka bedelahayaan ilaahada ismigeeda ka bedelaya ismigi baa mansuuba sooma lafdigay ka bedelayaan lakin lafdigayaan laga bedelin ba nuri maxaa laga bedelayaa maxalkaa laga bedelaya marna lafdigeeda hadda la fiirinaya marna maxalkeedii hore la fiirinaya wain takun haddaa tahay mustadniyan ku soo istinoonhaya bimaa cadaa aw ma khalaa aw laysa saddexdaa lafdi fansib nasbi mustanihi abadan weligaa istinihi taquulu waxaad odhan jaa way yimaadeen maa cadaa muxamadan muxamed waxaan ahayn muxamed wixii ka soo hadhay wamaa khalaa camran camar wixii ka soo haray walaysa axmeda axmed mooye jaa-udii baa kulligoodu qadaran jaa-uu maa khalaa camran maa khalaa muxuu ahaayey muxamadan walaysa camran jaa-uu walaysa camran musanifku wuxuu meeshan kaga hadlahayaa toddobadii kale ee xuruufu listithnaa haddii waxa aad wax ku soo reebtay eed kalaamka kaga soo reebtay uu yahay khalaa oo maa masderiye a wadata ama uu yahay laysa ama uu yahay cadaa oo maa masderiya a wadata weligaa istinaha saddexda aad ku soo reebtay nasbi laakiin wax kale ha ku samaynin abadan lafdigaa uu ku yidhi sheekhu sax maahan inuu isticmaalo sababtu waxay tahay wuxuu ku tusayaa abadan kolka la yidhaahdo ama mutasil ha ahaado ama munqaطi ha ahaado maxaa laga wadaa waa mutasil mustathnaha iyo mustathnaa minhuga isku mid ah munqaطicna maxaa laga wadaa waa kala gaar sidii matalan ba qaama alqawmu ilaa ximaaran waa munqaطic hadalku marka inuu yahay abadan kolka la dhaho abadan waa weliga marka hadalkaa waxaa laga dhadhansanaya adoon kala qaadaynin inuu istinuhu mutasil yahay iyo inuu munqaطic yahay saasna ma aha waa goorma waa markii uu mutasilka yahay bes lannahu munqaicu maba galaba xuruuftan weligii munqaicu xuruuftan maba galaba maa khalaa ximaaran <laughs> weligaa odhan maysid musanifku marka waxaa qurux badnayd bay inuu yidhaahdo hadal uu ictiraadkan kaga badbaadi karo gobayguna uusan ka jabeen abadan gobaygunba hadda ku buuxinhayaa marka waxaa ayd inuu yidhaahdo wain takun mustaniyan bimaa cadaa o maa khalaa ow laysa fansib yaa fataa wiilow inuu yidhaahdo yaa fataa inuu yidhaahdo leanna gobayguna kama jabeen wuuna ka badbaadi lahaa maxay qabsashadaa yar ee xoogaa lagu qabsaday waxaad odhanaysaa buuhi jaa-uu way yimaadeen qoladii maa cadaa muxamadan moxamed waxaan ka ahayn ma odhan kartid muxamedin iyo muxamedun midna jaa-uu way yimaadeen wamaa khalaa camran camar waxaan ka ahayn walaysa axmeda axmed waxaan ka ahayn axmed waxa aan ka ahayn haddaba khalaa iyo cadaa iyo laysa de waan soo qaybinay maalintan weyd baynu masaladaa soo qaybinay waan soo qaybinay kaas baa kolkuu dhameeya gadaal ka qaybinaya kaa hore tuxfatu laxbaabka baa gadaal ka qaybin doona kaasay ku qoran tahay ha wuxuu dhan buu gadaal kasoo jumlaynayaa isagu taqulu waxaad odhanaysaa jaa-u way yimaadeen maa cadaa muxamadan waxaan ka ahayn wamaa khalaa camran waxaan ka ahayn walaysa axmeda axmed waxaan ka ahayn way yimaadeen dhammaantood waa la nasbinayaa waxaa mushkila ka taagan tahay jumlada istinuhu asalkaba maxalkeedu waa xaggee ma mansuubba mise mansuub ma aha waa mansuub laakiin mansuub ahaatee maxaa lagu nasbinayaa xaala lagu nasbiyaa weliga jumlada mustathnaa minhuga daba dhacda waa mansuub waxaana lagu nasbinayaa waa axwaal waa xaalo jumlooyinka waxaynu nidhi waa afar iyo toban jumle toddobana maxalka icraab ku leedahay todobana maxalka icraab kuma le jumlada mustathnaa minhuga daba dhacda maxalka icraab bay ku leedahay maxalkeedu waa nasba liannaha maxaa dhacay waa axwaal weeyaan axwaal weeyaan ayib kaana intaan kaga gudubno waa mustathnaa minhugi wey waa mustathnaa minhugi saa ciraabaya kitaabkaa idin ciraabaya wa gayru lafdiga hayru ah in ji'ta haddaad la timaada bihaa iyada mustahniyan xaalaa tahay kii kusoo reebahaya hayru jarad way jaraysaa hayru ismigii bay jaraysaa mustanaha ahaa cala alidaafati idaafayna ku jaraysaa idaafadii almustawliyati ee qaalibka ahayd waraauhaa ra'deeda hayru ismigii ka dambeeyey baa xukunkaasi uu ka hadlaya iyada maxaa la ciraabayaa hayru ra'da ra'daas hayru maxaa la ciraabayaa waayru waraauhaa ra'deeda yuxkamu waxaa la xukumayaa fii icraabihaa icraabkeeda waxaa loo xukumayaa mithlu ismi ilaa ilaa ismigeedii xiina waktiga yustathnaa wax lagu soo reebahayey bihaa iyada wax lagu soo reebahayey waa jumladaynu soo maray dib baa lagu celiyey musanifku <laughs> wuxuu ku leeyahay xarafka xarful istihnuu hadduu yahay hayru hadduu yahay waxaad wax ku soo reebayso oo kalaamka waxaad ula timid hayru ay tahay xarful istithne kayru waa asmaada weligeed laasimta idaafada dee hayr waxa daba dhacaya waa istinihii istinuu wuxuu daba dhacay hayru hayru mudaaf bay noqonaysaa mustanihii markaa muxuu noqonayaa mudaaf ilayhi xukunka marka mudaaf ilayhi muxuu ahaa de weligii waa la jeri jiray waad jeraysaa ismiga daba dhacay oo istinuhu waxaad ku jeraysaa maxay idaafaad ku jeraysaa idaafadii raacaysay sida haalibka ah mararka barhkood waa laga jaraayo waa marka loo kala qaado in la niyeysan yahay mudaafkii iyo inaan la niyeysnayn marka loo kala qaado weeyaan ayib bsdnihii kelmadan wuu dhib yaraaday oo waxaa la yidhi weligii waa majruur liannahu waa mudaaf ilayh mudaaf ilayhina abadan waa majruur waxaa wax lagu jaray ajrumiga markaynu soo maraynay saddex buu ahaa xaraf wax lagu jaray iyo idaafo wax lagu jaray iyo tabciye wax lagu jaro lagu jaro haddaba mudaaf ilayhu muxuu ahaa wax wax lagu jaro soo ma ahayn ismiga mudaafu ilayhiga weligii muxuu noqonayay majruur hayru marka kolkaan ismigii ka dambeeyey xukunay ee hayru maxaa la xukumayaa iyada hayru waxay la xukun tahay icraabka ra'deeda marka la fiiriyo waxay la xukun tahay ismigii ilaa daba dhacay ilaa waxa wax lagu soo reebay imisaynu qaybinay saddex qaybood soo maaha saddexdii unbaad dib ugu celinaysaa saddexdii unbaa ra'da ku dhacaya mar waa hayru marna waa hayra marna waa mulaqaatun oo laa camala lahaa mar hayru iyo hayra labadu ay kugu banaan tahay hayru in la dhaho bedelka ah baana baana fiican saddexdii unbaad dib oola noqonaysaa wagayru inji'ta haddaad la timaada lafdiga hayre abihaa iyada mustatniyan xaalaa kii wax ku soo reebaya jarad way jaraysaa cala alidaafati idaafay ku jaraysaa mustatnihii idaafadii almustawliyati ee raacaysay haalibka ahayd baa laga wadaayo wa ra-uhaa ra-deedana yuxkamu waa la xukumayaa taxkumuna waad dhihi kartaa waad xukumaysaabay markaa noqon taalibow fii ciraabihaa ciraabkeeda mithlu ismi ilaa ilaa ismigeedii daba dhacay xiina waktiga yustathnaa wax lagu soo reebaya bihaa halkaa wuxuu kaaga reebay ilaadu markay lalati linafyi ljinsi ahaatee tii hadda ugu dambaysataa ma aha ee waa markii ilaa ay xarfu listithna ay ahayd weeyaan xarfulistina markay ahayd weyan ayib matalan waxaynu nidhi jaa-uu maa cadaa muxamadan soo maynaan kelmadda ciraabkeeda baan icraabaynaa dhegaysta kulligeed waa isku mid inta kale taquulu waxaad odhanaysaa jaa-uu way yimaadeen taquulu waa ficil mudaaric ficlu waa faacil waa ficil mudaaric marfuuc litajarudi can naasib waljaazim wa calaamatu rafci damatun daahiratu fi aakhiri faacilkiisiina he maya taquulu nadmigeenu hadda ciraabayna taquulu waxaad odhanaysaa faacilkii hawaya taquulu waxaad odhanaysaa taquulu waxaad odhanaysaa anta adigu faacilku waa damiir mustatira waajib listitaar ah lianna waxa lagu bilowday waa maxay waa ta <laughs> jaa-u waa ficlu wa faacilun maa cadaa maadu waa masderiyo cadaana waa maxay waa ficil maadi mansuub wa calaamatu nasbihi fadxatun muqadaratun calaa akhirihi manaca min duhuuriha ishtiqaalu lmaxali bixarakati alxikaaya bal hadda u fiirsada hadda ficilkii aakhirkiisii waa mashquul haddaad rabto waad bedelaysaa waxaad odhanaysaa jaa-u ficil wa faacil jaa-u inta badan qur-aanka meel walba xitaa kaga jirta sunnada nabiga carabiga wowba alif baa daba dhacda jaa aliftaas la qorayo wowda damiirka iyo waxay kala saartaa wowga juzka kelimada ka ah waa muhiim masalada inaad ogtahay jaa-uba hadda ka ah alif ba hada qasab waa in alif lagu daba qoro ma waxaad leedahay waa masderiya caddaa ficil maadi min afcaal istitnaa bay ka tahay mabniyu min fatxati muqadaratin manac min duhuuri atacadur icraabkaasaa fiican soo maa tacadur leanna maxaa ugu dambeeya <laughs> kaasa ardayga u wfaacilu damiir mustatirun fiihi wujuba ljryaani majra ml baa la yidhahdaa meeshan oo kaleeto xoogaa iraabkeeda waan idinka boodsiinaya waa masale yar adag weeye masaladani ayib taqdiirtuna wuxuu noqonayaa jaa-udaas damiir meesha ku jira oo huwa ah wuxuuna u noqonayaa bacdiga laga fahmay kulligii saabiqa ah ee horeeyey jaa-u way yimaadeen halkan maxaa laga fahmay kulli kulli dadku way yimaadeen ama ismi faacil ama ismi faacil ayib maa cada aljaa-i maa wixii ka haray aljaa-i ka yimid ama kulli oo mafhum lbacdi ah ama ismi faacilo meeshaa laga laga fahmay oo jaa-i ah muxamadan buu markaa noqon hayaa ayib محمد marka waa maxay waxaanu soo soconay waa maxay waa maxamed maanta hadda mustatnuun mansuuba cala istinaai bicada wa calaamatu nasbi haye fatxatun daahiratun fi aakhirihi adigu maadu waa masderiyo cadana waa ficil maadi muxamedan ada waa ficil maadi oo hadda laakiin ah istithne muxamedana waa maxay waa mustanaa minugii waa mansuub calaatu nasbiya maxay noqonaysaa fatxatun daahiratun fi akhirihi musanifku wuxuu ka tegey oo uusan albaabkeedaba rogin siwan suwan sawa siwa albaabkeeda ma qaaba ma maba qabaninba musanifku wuxuu uga tegey meesha ay gashoba kolka horeba khilaaf ka taagan yahay siba wehi oo imaam nuxaada wuxuu qabaa waxaan gobay ahaynba asalkaba maba gasho asalba waxaan gobay ahayn ma gasho laakiin masalada waxaa gaashaanka udur u daruuray ibnu malik iyo rag badan oo isaga kayrkii ah muxaqiqiina waxaa kamid a ibnu hishaam baa ka mid ah ibnu sayrafi baa ka mid ah ibn ljini baa ka mid ah ragga luqadda muxaqiqiinta kuwa kulligood imaam sima wehi way ku diideen masaladaas ayru lafdigan si wana waxay lamid tahay uun hayru bas hal xarafna kagama duwano saasaana bitaxqiiq sax ah lakiin musanifkuu ka tegey mana uusan taabanin wallahu subxaanahu wa tacaala